bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi وaalih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirka waa kii siddeetan iyo koobaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim baabu wujuubi اlgusli calى اlmarأati bkhuruuji اlmaniyi minha wuxuu baab yahay wujuub اlgusli qabaysku inuu ku waajibayo cala almar'ati haweenayda dusheeda muxuu ugu waajibayaa bisababi khuruuji اlmaniyi minha mani ka soo baxday awgeed bimacnaa dumarku raggay la mid yihiin dumarku raggay la mid yihiin xukumka ku aadan qabayska janaabada iyo qasliga وxadaثnii زhayr بن xرb qal xadaثna cmar بn yunis الxanaفi xadaثna cikrima بn camaar alcijli alyamaami qaala wuxuu yihi cikrime qaala isxaaq bn abi طalxata isxaaq bn cabdilaahi bn abi طalxata alansaari xadaثanii anas bnu malik waa adeerkii markaa isxaaq adeerkii xagga hooyo waynu soo maray qaal anas wuxuu uhi jaaad ummu sulaym bint milxaan radi allahu tacaala canha ayaa timid wa hiya ummu sulaymna waa jaddatu isxaaq isxaaq weeye xagga aabbe cabdullahi bn abi alxay dhashahad ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahay bay u timid sala allahu calayhi waalih wasalam faqaalat lahu nabiga waxay ku tidhi wa caaishatu cindahu caaishada nabiga ay la fadhido ay la joogto yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow almarأaةu haweeney yani maa xukmu اlmarأa wey almarأaةu e, haweeney tara arkaysa maa yara الrajulu ninku wuxuu arko filmanaami riyada uu ku arko haweeney ku aragtay riyada iyo hurdada waxay raggu arkaan oo fataraa arkaysa min nafsiha is arkaysa maa yara الrajulu min nafsihi ninku wuxuu isku arkoo kale maxaa xukuma wey maa xukmuha faqaalad waxay tidhi caaisha caaisha waxay tidhi yaa umma sulaymin umma sulaymey fadaxti الnisaa'a dumarkii waad ceebaysay taribad yamiinuki gacantaadu ha caro dhacdee gacantaadu ha carodha khasaar weeye khasaar taribad yamiinuka waa shay daahirkiisu duco iyo habaar ah laakiin aan maqsuud ahayn aan maqsuud ahayn soomaalida way taqaanaa aad bay u yaqaana erayaan noocaas way isticmaalaan kuwa la mid ah fadaxti الnisaa dumarkii baad ceebaysa weeye oo dumarku inay dareen leeyihiin oo sidai raggii ay dareen leeyihiin baad tilmaantay howlahan annagu waan qarinayna waa ku sidee wey taribad yamiinuki midigtaadu ha cara dhacdo faqaala licaaisha nabigaa wuxuu ku yidhi caaisha ku yidhi bal anti fataribad yamiinuki bal adigu gacantaadu ha cara dhacdo intay ummu sulaym wax gaari lahaa adigu ha ku gaadho nacan buu nabigu yidhi calayh الsalaaة wasalaam way arkaysaa oo waa dhacdaa dumarku hawsha raggay la mid yihiin faltakhtasil ha qabaysato haweenaydaa aragtay waxay raggu arkaan riyada ee ka yimaadaan yaa umma sulaymin idaa ra'at daalika idaa ra'ad hadday aragto daaka mani iyo biyo ah aragto idan <clears throat> xadiidku duruqdiisa waan israacinno markaan baynu tilmaamaynaa masaa'ilka ku jira ayib waxadaanaa cabaas ibn اlwaliid ibn nasr النrسي xadaثna يزيد بن زريع الbsري xadaثna سعيid بن أبي caruبة عن qتاaدة بن دcاmة السدوسي أن أنس بن مالك xadaثهم wuxuu u sheegay أنس بن mالك ba wuxuu u tabiyey xadiidka qataadiy وman macahu min التaaبiciin oo arday la joogtay ah أنa أma سulaymin xadaثت waxay sheegtay أنaha sألت نبي الlahi nabig ilahi inay weydiisay salى الlaه عليه وaلiه وسلم waxay weydiisay can xukmi الmarأة can الmarأة haweenay xukumkeed bay weydiisay tara arkaysa fii manaamiha hurdadeedii maa yara rajulu nin wuxuu arko faqaala rasuulu llaahi sal allahu calayh waali wasalam rasuulka wuxuu yidhi idaa ra'at daaliki <clears throat> kaa markay aragto almaratu haweenaydu faltakhtasil ha qabaysato yacni wujuuban waaye si waajibnimo ah. ummu sulaymin baa ii dhigaan sawaabkuna ummu salama wey faqaalat ummu salam ani ima dhigno laakiin sawaabka xadiidku riwaayaadkiisa maxfuudada ah faqaalat ummu salama bacdu nusaakh oo bacdu naasikhiin inay wahmigaa leeyihiin ayaa loo badinaya maxaa yeelay axadka wax weydiinaya nabigu waa ummu sulaym dadka ku radiyay ee ku qoonsadee dumarkaana waa hooyadan caaisho iyo ummu salama iyo hooyadan ummu salama labadaa weeye ayib waa iyaguba jooggoobjoog ah fa qaalat ummu salama waxay tidhi wastaxyaytu waa xishoodo khajilay min daalika arinka umu sulaym ay sheegto ay leedahay haweenay baa riyoon oo siday raggu u riyoodaan ayaa nin u tagahayaa kadib biyaa ka imanaya sida ay xertuba habarxeedka oga shaqaysato markay habeenkii seexdaan oo kale ayb meesha faqaalat faqultu way ayadna faqultu baa meesha sax ah ummu salama wastaxyaytu min dalik ay mima dakarad ummu sulaym ummu sulaym waxay sheegtay baan ka xishoodoon ka khajilay faqultu meesha faqaalad faqultu wey saa oo la socda faqultu waxaan ku idhi nabiga ama ku celiyo musulayn hal yakuunu haada ma dhici karta arinkaas hal yakuunu hada haweenay baa intay riyooto iyadoo galma sabaynaysa haddana biyo eh, iyo mini arkaysa faqaala nabiyulahi sal lay slm rsulka ilahi wuxuu yidhi nacam way jirtaa dumarku raggay la mid yihiin waxa raggu ay qabaan bay qabaan sidii biyo u arkaan bay u arkahayaan hadayd aad saa diidday famin ayna yakuunu shabahu famin ayna xaggeebuu yakuunu ka ahaanaya ashabahu ilmo ekaashuhu ilmuhu sidee reeabtigii iyo hooyada ogu ekaadaa haddaan dumarku biya lahayn oo biya iyo mani aysan lahayn saasuu nabigu ku lehy calayh salaatu wasalaam inna ma'a arajuli ninka menidiisu haliidun waa kakanya xoogo waayo rib waa loo jeedaa kakanasho kale ma ah waa rib waa ka culusiya kuwa dumarka abyadu waana cad yahay wamaau lmar'ati haweenayda himiladeeduna raqiiqun waa dabacsan yahay ama waa jilcsan yahay asfaru waana jaallo waa booroboor yani asfarka haddaad moodaysaan yalowga zaa'idka ma ah waa un sida ay biyuhu ragga u cad yihiin ooma caddaa loo jeeda famin ayihima cala aw sabaqa yakuunu minhu shabahu famin ayihima labadii biyo midkoodii waa kii biyihii dumarka iyo biyihii ragga calaa kor noqda ama adkaada aw sabaqa ama hormara awdu waa litaqsiim aw ama lishaki raawi yakuunu waxaa ka ahaada minhu xaggiisa ashabhu ilmoekaashuhu biyaha ninku hadday hormaraan oo raximka u hormaraan ama ay ka dumarka ka awood bataan marka ilaahay isku laba subxaanahu wa tacaala oo malagu isku qaso kaasuu ilmuhu raacaya oo ilmuhu aabbihii uga ekaanaya xadaana daawuud bn rushayd alhaashimi xadaana saalix bn cumar alwaasiti xadaana abu malik sacd bn aariq waad soo marteen magaciisa wadaadka alashjaci in badan baad soo marteen can anas bni maalikin radi allahu tacaala canhu mutaabacaadka xadiidka anas buu wadaa xadiidka umm anas ee badnaa buu wadaa ariiqi u horraysay waxaynu ka soo marray min ariiqi isxaaq bn abi alxata can cammihi anas can cami anas isxaaq can anas baynu soo marray ariiqii labaadna waxay ahayd mutaabacadii labaad can qataada can anas qataada bnu dacama saduusi can anas hunaa waxaan kaloon maraynaa abi maalik alashjaci can anas can anasin radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu hi anas sa'alat imra'atun haweenay baa weyddiisay waa ummu sulaym haddee waa ummu sulaym ayib oo anas hooyadii ah soo sidaa ma aha ayib saalad imra'atun haweeney baa weydiisay rasuullah rasulka sal ly slam can ilmar'ati haweeney bay weydiisay can xukmi ilmar'a tara arkaysa fii manaamiha riyadeedii iyo hurdadeedii maa yara arajulu ninku wuxuu ku arko fii manaamihi riyadiisa iyo qarowgiisa faqaala subanuhu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ida kaana minha maa yakuunu min arajuli faltakhtasil idaa kaana minha haweeneydu hadduu ka yimaado maa yakuunu min arajuli nin wixii ka yimaada faltakhtasil ha maydhato ha qabaysato qabays waajib ah qabays waajib ah marka xadiidkii markuu keenay imaamku muslim anas duruqdiisii mutaabacaadkiisii buu xadiid kale shaahid oga dhigi doonaa oo xadiiu umu salma ah aan raacina in sha allah وxadثna yaحya بن yaحyى التmيمi أhbarna abu mucaawiية محamed بن khاaزم can هiشام بن curwata can أbihi curwaة بن زubayr الأسدي can زaynب binti abi سلمة الصxaabiية الmashهوuرة can أmi سلمة رضي الله تaعالى عنها qاaلت hooyadan waxay tidhi jaءad umu sulaymin umu sulaym baa timid ilى النabiy nabiga u timid salى الlaه عaليه وaلiه وسلم faqaalat waxay tidhi ya rasuul الlah rasuulka ilaahayow إن اllaha laa yastaxyii min الxaqi ilaahay xaqa kama xishoodo inuu mahmaah iyo tusaale ka dhigo kanaacaya wixii ka yarba ama ka weyn ilaahay kama xishoodo weeye aniguna waxaa weeyaan xaqa inaan beegsado oo wixii diinkayga ku saabsan ku weydiisto ka xishoon maayo waan gaari doonaa mar aan dheeraynba caaishoo ammaanaysa dumarkii ansaareed oo odhanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto haweenkii ansaareed xishoodka ooma diidin in ay nabiga weydiistaan oy diintooda bartaan inay su-aalahay u baahan yihiin iyo fiqiga nabiga weydiiyaan maysan muusan u diidi jirin xishoodkii sariigtii marka ay ku tilmaanaayeen fa hal cala almar'ati haweenayda dusheeda ma yahay nabi allow min guslin qabays ida اxtalamad hadday janaabootoy biyo ka yimaadaan faqaala rasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wasalama rasuulka ilaahi wuxuu yidhi nacam haa waa laga rabaa idaa ra'at ilmaaa hadday mani aragto faqaalat umu salma umu salma waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi wataxtalimu اlmar'a haweenay miyaa janaaboon oy biyo ka imanaya nabi allow riwaaya xadiidku uu leeyahay faqaalat umu salma yaa uma sulaymin fadaxti الnisaa taribad yadaaki saasay umusalamana tidhi sida caaisha u soo tiri oo kale markaasuu nabiga ugu jawaabo oo bal anti taribad yadaaki ina khayra kunna alatii tas'alu cama yacniiha sawaab nabigu waa radiye umu salama iyo caaishaba wuxuu khayra kunna dumarka kuwa ugu khayr badanee idinku wanaagsan waxaa weeye alatii tas'alu cama yacniiha midda weyddiisata suubanaha iyo culummada weyddiisa wixii khuseeya ee diinkeeda ku lug leh aysan ka maarmaynin idaa ra'at ilmaaa faltakhtasil hadday mino aragto ha qabaysato riwaadadaas marka wax badan bay caddaysay faqaala nabigu wuxu sal ly slam taribad yadaaki ummu sulaym taribad yadaaki ikhtisaar baa ku jira nabigu kulama boodin taribad yadaaki ayadaa horaan waxay ku tidhi umu salama waxay ku tiri cafwan umu sulaym la horraysa waa inagii riwaayada sheegnay faqaalat umu salama taribad yadaaki ayadaa horaan soo tidhi eeda horaan soo tidhi umulm soo tiri marka waa laga difaacay fabima yushbihuha waladuha fabima maxaybuu yushbihuha ku shabahaa haweenaydu waladuha ilmaheeda oga ekaada hadaysan mani lahayn ilmuhu labada mani baa laga abuuraaye haday haweenay mani aysan lahayn iyo shahwo see ilmaheeda oga ekaado ilmuhu reebtiga see u raacaya xadaana abu bakrin abi shaybata wazer bn xarbin qaala xadaana wakiic وxadaثna ibn abi cumar xa maxamed bn yaxya bn abi cumar alcadani xadaثna sufyaan sufyaanka waa kuma tidhahdeen sufyaan ibn cuyayna dhaha sufyaan ibn cuyayna raggiinni sunanka soo maray ama in badan waan soo tilmaannay ibn abi cumar alcadani sufyaan hadduu yidhaahdo waa ibnu cuyayne kelig thawri ma aha sufyaan ibnu cuyayne abu moxamed alhilaali weeyaan siddeed iyo toban sano ama labaatan sano ayuu laazimay ibn abi cumar alcadani sheekhiisa sufyaan ibn cuyayn abu muxamed alhilaali jamiican si wada jira muxuu u jeedaa waa wakiiciyo sufyaan jamiican wakiiciyo si wada jira waxay ka qaadanayan xadiidka can hishaam ibni curwata bidal isnaadi sanadkaad aad soo barteen oo muxuu ahaa hishaam ibni curwa can zubayr can zaynab binta abi salama can ummi salama ayb mila macnaahu xadiidkii oo kale macnihiisi oon ku lafdi ahayn kuweedh ma aha laakiin waa ku macno saasuu u jeeda imaamku wazaada wazaada bacdu nusakh baa dhigaya wazaada aniga laakiin wazaada basa ii qoran wazaada nusakhda dhigahaya waa wakiicii sufyaan wazaada wakiiciyo sufyaan waxay xadiidka ku dareen oo ay la dheer yihiin abu mucaawiya had soo barteen ila hore waxaad soo martay abu mucaawiya can hishaam somayna soo marin dariiqii hore u fiirsada waa abu mucaawiya can hishaam ibni curwa labadan dariiqan dambena waxay ahaayeen wakiic iyo sufyaan can hishaam haddaad wasaadaa dhahdo waa sida oo labada wadaad baa loo celin taniyada hadday wasaada tahay sida aniga dhiganna waxaa laga wadaa wasaada kullun min sufyaana wa wakiic mid walba wuxuu kordhiyey ayb qaala waxay tidhi ummu sulay cafan ummu salama qultu waxaan idhi fadaxti الnisaءa dumarkii baad ceebaysay bimacnaa wax aan rag hortii aanan ka sheegaynin aaban ku tilmaanaanne ayaad rag hortii ka sheegto waad warka annaga baad fashiishay waxadaana cabdulmalik bnu shucayb bn ley xadaanii abi aabbihoode markaa shucayb bnu ley ah can jaddii awowgay oo marka cabdulmalik awowgii ah waa ley bnu sacad ley bnu sacad waa wiil iyo aabbihii iyo awowgii isdaba taagan culummo weeyaha dee adugu dad caalim tahay aabbahaana caalim ahaa awgaana caalim ahaa dee hawsha kuwii ragaagaysa hadday caama caama dhale aad aday kuu taallaa oo adiga rabbi kaa badbaadiyey xadaثanii abi can jadي xadaثnii cuqayl bn khaalid bn caqiil can ibni shaab الzuhri ibn shaab الzuhri isaguna hadda wuxuu mutaabacaynayaa abu mucaawiye iyo ibn shaab sanadkiisi waa naazil waa naazil ayib cabku wuxuu mutaabacaynaya rabaa hishaam hishaam mutaabacaynaya can bni shaab aلzuhri anahu qaala wuxu uhi ahbarnii curwat bnu zubayr ila horaan waxaynu soo marray hishaam can kale marka abu mucaawiya sufyaan iyo wakiic kulli hishaam bay wax ka qaadanayeen odaygii markii hishaam habaa la mutaabaceeyey fii curwa lagu mutaabaceeyey oo waxaa ku raacay ibnu shaab aلzuhri ayb ahbarnii curwat bnu zubayr ana caaisha radi allahu tacala canha waa shaahid labaad xadiidku dib ugu celiyey zawja nabiy nabiga xaaskiisa ahayd sal allah alay ahbaradu waxay u sheegtay wiilka curw wadaadka curw ee ee habarinta u tahay anna umma sulaymin umma bani abi alxata abi alxa wiilashiisii hooyadood ahayd yacnii abu alxa alansaari baa iyo u carabdha shawaagi dambaha dee dakhalat calaa rasul rsulka ilahi bay u soo wuxuu sheegay weeye ibnu shahaab azuhri bimacnaa xadiii hisaamin xadiidka hishaam ibni curwa oo hayr hase yeeshe ana fiihi xadiidka ibni shaab waxaa ku jira oon kii ku jirin hishaam ibni curwa xadiidka ibni shaab waxaa ku jira oon kii ku jirin hishaam ana fiihi waxaa ku jira qaala inuu yidhi markaas curwe qaalad caaisha waxay tidhi faqultu laha waxaan ku idhi ummu sulaym uffin laka dufa kugu baxdo yacni waadna bi'isa wey fadaxti nisa unbay la mid tahay atara almar'atu daaliki ma haweenaybaa waxaa aragta ayib haweeney waxaa miyay aragtaa waa istifhaamu inkaar inkaar wey aan israacinno maxaa ka dhiman alxadiid xadaثna ibrahim bn muسى الraaزiy وسhl bn cuثmaan اlkindiy وabu kuraybin wاlafظu lafdiguna labi kurayb baa iskale maxamed cala baa iskale labada wadaada kale shl bn cuثmaan اlkindi iyo ibrahim bn muسى الraazi lafdiga ma lehe macnahay leeyihiin wey qaala sahal wuxuu idhi fi siyaq buu kala saaraya maadaamuu lafdigii kala saaray weedha weedhi waa kala saaray lafdigii matnigi wuu kala saaray haddan wuxuu kala saarayaa sanadka alfaadda loo isticmaalay siiqa loo siyaq uladaa siiqa taxamul ma waa siiqat uladaa kala saaraya xadaanaa buu ihi sahal ibni cumaan saasuu yidhi wa qaala labada kol ibraahim iyo abu quraybna waxay akhbarana akhbarana ibna abi zaa'ida wasmuhu yaxya waad soo marteen ibn abi yaxya ibnu zakariya bn abi zad an abi aabihi zakariya bn abi zad ayb can <clears throat> muscab bni shaybat alxujabi eh, waynu soo maray dhowr goor baan wadaadkaas soo marray muscab bnu shayba xadiidkii eh, man istajmara baynu ku soo marray markaan maraynay xaafidku taqriibka wuxuu yidhaha layum alxadiid talkhiiskan wuxuu yidhaha xadiiu xasan wa xadiiu lxasan xasan alxadiid buu yidhaahdaa intuu raggii jarxiyey iyo kuwii tawfiiqi isu keenay wuxuu ku gebagabeeyaa talkhiiska inuu yahay xasan alxadiid meesha taqriibka uu yidhi layun alxadiid waxaad ku jamcin yacnii nin sii tabar badan ma aha laakiin xadiidkiisu haddaan cillo kale iyo afo kale aysan u helinin kama dhaco inuu xasan yahay saasuu u jeeda can musaafic bni cabdillaah ibni shaybat alcabdari ninkaa magaciisa waa laisku khilaafaa ma cabdulaahi baa horeeya oo cabdulahi ibnu saafic miya mise waa musaafic ibni cabdillaah waa laisku khilaafay can curwat bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha ana imra'atan haweeney ayaa qaalad waxay ku tii lirasuuli lah sal lay slam ku tidhi hal takhtasilu lmar'atu haweeneydu nabi allow ma qabaysan ida xtalamad hadday janaabooto wa absarat ilmaa'a minina ay aragto faqaala nabig wuxuu uhi nacam haa haa way qabaysan waajib buu ku yahay faqaalat laha caaisha caaisha haweenaydii su-aasha la timid oo umuslmka waxay ku tidhi taribad yadaaki gacmahaadu ha caro dhaceenoo ha dhul dhaceen ama faqiir ama khasaar baa loo jeedaa xagga yani mafhuumka luqawigaa ah. laakiin maqsuud ma aha waullad yadaaka ha la wareemo ha la duro wey waullad soo idima dhigno waullad yadaaki bay ka dhigan tahay ullad macneed waa maxay gacantaadu ha shakaalanto oo waran ha ku dhaco eeba ha ku dhacdo ha lagu mudo wey ullad waa ficil laga keenay min alalla wallatu aw ilullatu waxaad tidhahda waa alxirba eebada weeye eebada tagka yara la isku midaa la yidhaahdaa waa habaartamaysa hooyade <clears throat> war go weeye qolyaha reer macallin go ay ku leeyihiin marka ay kuu ducayna go'on ahayn bay ku leeyihiin somayda arag idinku ma aqaana waxaad iskugu ducaysaan idiga idiin taalla anugu warka reer macallin baan hayaa ayib war go'on ahayn waa markay kaaga diidan yihiin inuu dhibku gaadho go'on ahayn baa lagu leeyahay marka lagugu qalloocin hayana war go ay ku leeyiin goe dhimo weeye oo ha kaa raacdo ayib marna ha dhimanni wey hawlo badan baa iska jira magacii ba iyo magacii jir bay soomaaliya isticmaashaa wayxaka iyo weylikoo kale wey war magacii ba markaad u jeedo waa waylak magacii jirna wayxaka wey mustalaxaadkaa soomaalidu way leedahay maqsuudkuna ma aha macnaha luqawgiihe waa eray asal baxay waaga dambana isticmaalku ku batay un macnaha maqsuudka looga jeedo ayib qaal waxay tir hooyadeen cafwan faqaala rasu rasulka il wuxuu yidhi daciha ka leexa gabadha gabadha su-aasheeda rabta diineed ka leexa caasho ha habaarin hanaa weerarini wahal yakuunu shabahu ekaashumiguu ka ahaadaa ilaa min qibali daalika shayga manida xaggiisa waxaan ka ahayn miyu ilmuhu hooyada oga ekaadaa wahal yakuuna shabahu ay shabahu lwaladi biumhi wey ekaanshuhu ilmuhu hooyada u ekaado ma wuxuu ka ahaadaa aalika almaniyu daalika alma biyaha ay hesho ee gabadhu ay leedahay waxaan ka ahayn miyaa keeno weeye inuu ilmu hooyadu u ekaado idaa calaa maa'uha hadduu ka saramara haweenaydu biyaheedu maaa arajuli ninka biyihiisa ashbaha waladu ahwaalahu ilmu wuxuu u ekaadaa reeabtigii ashbaha alwaladu ilmu wuxuu u ekaan waaya ahwaal reeabtigii buu raaci bimacnaa hooyadii iyo reeabtigii waidaa calaa maau rajuli ninka biyihiisu hadday ka kor noqdaan ama ay ka xoog bataan ma aha ma almar'ati ashbaha ilmuhu wuxuu ekaanaya acmaamahu adeerayaashii buu ekaanaya intaan marka fiqiyaadkiisa ayna gelin sanadka wadaadkii horena soo maray ee ahaa musaafic musaafic ibni cabdillaah ibni camaar rashiid asagu wuxuu leeyahay abu kurayb abu kurayb maxamed calaa khaldamay magacii buu dabagediyey oo oo waxaa saxa buu leeyahy magacu in la yidhaahdo cabdullaahi ibnu musaafic in musaafic la hormariyo waa khata ka yimid min abi kurayb shaykhi muslim saasuu leeyahay ruwaad badanoo xadiidka ka wariyey oo ibn abi zaaidda ka qaatay ila isagaa laisku hayeeye ibn abi zaaidda ka qaatay cafwan <clears throat> haa sax wey ruwaad ibn abi zaaidda ka qaatay waxay ka dhigeen cabdillahi bn musaafic haddaba ninka khaldame waa abu kurayb daara qudnaas wuxuu ihi ma aha ninka khalama abu kuraybe muslim baa khaldamay alwaham wahamki iyo khaa'u muslim buu ka yimid oo ruwaadda kale xadiidka wariye ee abu kurayb ka qaata waxaa weeyaan waxay dhaheen cabdullaahi ibnu musaafic ibnu camaar rashiidna wuu khaldamay daara qudnina waa khaldamay sawaabkuna waa maca muslim saa darteed abu maxmuud adimishqi cafan abu mascuud adimishqi abu mascuud adimishqi kitaabkiisa uu ajwibat abu mascuud dimishqi cala daara qudni buu caddeeyey adilu la yimid qolyaha mutaakhiriintana waa dhaafi waayeen warka dimishqi sawaabkuna waxaa weeye wadaadkan musaafic bn cabdilaahi ah iyo kibaarulmuxadisiin isku hayaanba raggii waynu qaadahay axmed iyo yaxnu ciin iyo bukhaari iyo yaa isku haya ninku ma musaafic bn cabdilaahi baa mise waa cabdullahi bn musaafic sidaa darteed sheekha oo yaxya ibn abizakariya ah yaya ibnu zakariya abi zaa'ida ah kaana yarwi cala alwajhayn labada qaabba uu ku warin jiray marna wuxuu odhan jiray musaafic ibn cabdillaah marna marna cabdullah ibn musaafic buu odhan jiray marka muslimna ma khaldamin abu kuraybna ma khaldamin idan laa asaaba ibnu camaar walaa asaaba addaara qudni weeye muslimna riwaayada wuxuu ku yimid ku badnayd ninka la yidhaha eh, ibn abi zaa'ida ibn abi zaa'ida in sidaa loogu wariyo waxaa ku raacay abu qurayb jamaca min alxufaad marka ninka hawsha samaynaya waa ibn abi zaaida kaana yarwi cala alwajayn bukhaarina ah, fii taarikhii ninka labada magac buu ku keen labada magacba cabdullahi bn musaafic iyo musaafic bn cabdillaah marka waa rajul mukhtalaf fiiha ah ma wiilku ma musaaficba mise musaafic waa aabbihii waa hawl isku khilaafeen muxadisiintu marka taas waa xagga sanadka ama xagga fiqiga masalada ku jirta meesha waxaa weeye waa ijmaac lmuslimiin haweenaydu hadday mani aragto ama ha soo jeedo ama ha riyootee ninkay la mid tahay waxaa waajibka ah inay ka qabaysato inay ka qabaysataa waajibku ah raggay ay la mid tahay wax culaysa ma laha haddaysan mani arag oy riyooto dumarku ragguna waa la mide wax qabaysoo waajibaya ma jiraan wax qabaysoo waajibaya ma jiraan ayib inaad riyootay oo aad qarowday ood wax qarbuday baad niyada ku haysaa wax ka muuqda jidhkaadii iyo maryahaadii iyo waxaad qabtay midna ma jiraan idan alaslu waa maxay waa cadamu alaslu waa cadamu alxada alaslu waa cadamu اlwujuub wax kugu waajibaya ma jiraan xataa yahbuta bimuujibihi ilaa uu ku sugnaado wixii waajibinaya ee daliilkiisa ahaa ee taa marka waa masalo aan muran lahay aan muran lahay idan xadiidka xukumkiisu intaasaa ku jira xagga kale oo dhanka dee masaailkan haybiyaadka ah masaailkan haybiyaadka ku jira waa iska cadyihinoo waxaa weeye nabigu wuxuu ka hadlay alayh salaatu wasalaam xadiidka waa iman doonaa isagoo faahfaahsanba oo dariiqii xadiidka anas iyo xadiidkii waxaa iman doonaa thawbaan mawla rasul lah sal slam baa iman doona umu salama axaadiideeda waanu soo maray caaishana axaadiideeda waanu soo maray fii muslim anasna waanu soo maray fii muslim marka ima weydiin kartaan baa ila tahay ayb waxaa ku jira haddii ilmuhu inuu u ekaado aabbihii ama u ekaado hooyadii taasna sababkeedu u yahay biyaha iyo manidaasi kolba tii xoog badatee ta kale ka xoog badata ama riximka u hormarta waxaa tidhaahdaba hadda xadiiku wuxuu ka hadlay ashabah ashabah biyaha dumarku waa biyo jilcsan oo aan caddayn kuwa ragguna waa biyo xoogow qarala oo cad uekaashuhu xagga ree abti ama ree adoona wuxuu ka yimaadaa kolba labadaa biyood kii awoodbata kale ka awoodbata waxaa kaloo ku jira cilmu اlajinna wixii la odhan jiray baa ku jiro had iyo goor ilaahay subxaana wa tacala makhluuqaadkan wuxuu ka abuuraa min shayan min shayan waa qaacida mutarida ilaahay subxaana wa tacala nabiy llaahi aadam aabbahen aadam oon aabbihi hooye midna lahayn min shay-an baa laga abuuray biyiyo dhobo laysku qasay biyiyo dhobo laysku qasaa laga abuuray kadibna bannaan la dhigay dabayle qorax lagu sii daayey kadibna qotajilay ama qalqalli kalfakhaar bini aadam caadiga laga dhigay neefta lagu afuufay hooyadan xawaa iyadu gooni ka iman maysa waa juz ka mida gabal ka mid a axadkii laga abuuray min maa'in wa turaab bay ka mid tahay nebiyullaahi ciisa kuugu daray in laagee asagu waxaa laga abuuray min maa'i ummihi wanafkha almalakiya baa asagun laga abuuray hooyadii biyaheedii iyo jus hooyadii ka mida iyo ruuxdii ilaahay ku afuufay buu labadaa shay yacni makhluuqaadku khaasatan bashariyadu min shay-ayn innagu tarankeennu wuxuu ka yimaadaa falyandur اlinsaanu mima khuliq khuliqa mima in daafiq yakhruju min bayni sulbi oo sulb alrajul ah watara'ib iyo kalxamaha dumarka ah min shay-ayn nabigoo tiibuu caddaynaya calayh الsalaaة wasalaam qolihii abaaciyiinta ahaa ee waagi hore dhakhaatiirta iska dhigi jiray ee la soo istaagay caruurta ilmaha waxaa laga waraa biyaha ninka keliya iyuu nabigu baabiinaya waba kama jiraan shuqulna kuma laha shareecada yacni asal abiici ah oo la fahmi karana ma ay laha sidaa ay shareecadu sheegtay baa sawaab ah xadii ku yimid fii musnadi axmed min xadiii cabdillahi bn mascuud oo sanadkiisu dacfi ku jiro ayaa wuxuu odhanayaa asagu xataa jidhkaada iyo laf iyo ludaada way qaybsan yihiin biyaha dumarku waxaa laga abuuraa hilibka iyo dhiiggaada dhiiggaada iyo hilibkaadu waxay ka yimaadaan biyo hooyada lafta iyo seeduhuna waxay ka yimaadaan biyihii ninka biyihii aabbaha lafahan cadadaga iyo seedahan wax maamulaya jidhka isku haya ee lafaha maamulaya illa waa yare iyo xadhka wey wax isku xidhaya seedaha soo seed lama garanayo seedaha iyo lafu waxay ka yimaadaan laga abuuraa biyaha ragga inta kale oo haragga iyo maxaanku idhaahdaa hilibka iyo dhacaanka iyo waxaasna waxaa laga abuuraa biyaha dumarka dacfi baa sanadkiisa ku jira xadiidkaas idan adiyada meesha way ku caddahay adiyada meesha way ku caddahay waxaa kaloo ku jira xadiidka fiqiyaadkiisa ka mid a ah, haddii wax laga yar sariigto aad maqaamka iyo booska ka sheegayso xoogow cudurdaar ah ka hormari wax rag loogu mahmaha ma ahe mahmaaba waxay ahayd waa inaad tidhaahdo somaali way taqaanaa soma taqaanaa wax nin weyn loo sheega may hasa yeeshee saasay odhan jireen baad leeda xoogowgaa waa gobannimo in xoogow wax kuu qiilbixiya inaad meesha keento ama aayad ama shay xaqa ama mahmaayo murti baasha inaad ayadoo qayaxan badheedho waa laga quruxsanya sida hooyadan ay tiri umusalama in allah laa yastaxyi min alxaqi fahal cala almar'ati ayib haddaad marayseen masaailka meesha waa ku jira masaailka meesha waa ku jira waxaa kaloo ku jira alintisaar lilmuxiq in loo heeliyo ninka gartale sidiisuba waa nabiga kusoo marra fii sunan ibn maaja xadiidka abi saciid alkhudri nin reemiyaa nabiga xoogo hanti ku sheegtay nabiguna shakhsiyan ooma qadanina muslimiin baahan buu wax ku taray geel iyo wax noocaasa riwaayana raashiin badanoo qamadi u ahaa markaasuu nabiga si qallaabsan oola hadlay saxaabadii baa ku qamaantay inay u gacan qaadaan ninkii reemiyiga ah ee khilaafay sidai anshigu iyo akhlaaqi iyo edabtu ahayd nabigu markuu ui balukaadi idinku ninka daaya nabigu nin remiya la hadlo wuxuu yidhi erayga eray ka dabacsan yaa igu filla oo xaqan aan kugu siin lahaa hase yeeshee fa ina lisaaxib اlxaqi maqaalan ninkii xaqa le hantida leh gar buu leeyahay dhib soo fadhiiso war wax raashina ma kuu yaalla markaan hela aan ku siiyo haa nabi allow nin ansaari orod siddeean suus oo raashina ninkaa u beeg nabi allow afartan buu kugu sheeganaya warad waxuu kaama geline afartankana waa dayntiisii afartan kalena waa intaynu ka jaqjaqsiinay ee siddeetan siibu siddeetan suus gobonnimo nabiga ku dhammaatay calayhi isalaatu wassalaam markuu isaga nin uu duceeyey wuxuu nabi axmedo khayr allah ku siiyo ruux kaafican weligaa ma arag hadda kahor addayna muxuu soo lahaa nabigu indhaha ka galahayey remiyi baa sidaas ka aba markaad xoogo aad u hagaajisana ilaa uxiriisi tawa ku sii ammaani hadduu maalin ay si kaabtahay kugu soo hagaagana bakayl inaa bakayl oo kugu xukumaya remigaa iska qallabsanba sidaduba ilaa man raxima rabbuhu ayib markay saxaabadii hawshii la kala baxay buu ihi kaalaya kaalaya nabigu qaacido asaasi u fadhiisanayaa maxaa idiin diiday inaad ninka reemiiga garab istaagtaan ood tidhaahdaan nebi maxamed aq iska bixi xaqa iska bixi nabinimadkayga iyo rasuulnimadkayga hawlaha in la eega ma aha masladu waa masale cadaalad waa masale garsoor hadday muslimiin isqabtaan ninka gartale garab istaaga inaad ninka reemiga u hiilisaan anna khayrka ifartaan ayay ahayd asagana aad fartaan bixusni adab war hadalka wanaaji nabi allow xaqa iska bixi intaa maxaad u garan weyde war aday hadalka toosiniyow saas looma hadlee bal hadalka yar dabci mara hadalka nabi allo adugna daxaqa iska bixi intaa ma kafteen nabi allo waxaa le ninku si buu hadlay admaan idan xadiid kale cinda almasaaniid quluu lilmukhطi'i mukhطi walilmusii'i musii ninka gafay waad gafsan dhaha ninka xumaanta falay waad khaldan dhaha ninka ku abs waman axsana faquluu lilmuxsini muxsin ninka wanaajiya adaa wanaajiyey qaacidabuu nabigu maraya hawsha wanaajiya umu sulaym masale diineed baa nabiga weydiisatay yaa ku fadaloociyey hooyadan caaisha iyo umu salm hooyadan umu salm nabig wuxuu uhi maya waad khaldantihi wuxuu u hiliyey oo garab istaaga nabiga calayh isalaatu wasalaam ummu salama um, cafwan ummu sulaym idan waa qaacidatu ashariica alislaamiya wadaad weyn iyo xerow isku dheggan haddaad aragto dhihi mayse had iyo goor xerow waa khaldan maxaa yeelay seesha hab lu khaldami karaa hawsha baadh hoos u deg markaad ogaato ninka gartale garab istaag haddii kale adduunkana rogmanaya waxaa adduunku cadaalad darro iyo dulan buu la socon layahay waxaana wuxuu ku salaysan yahay in ashkhaas ictibaariya la bumbuuniyo lagu fogaado yaa ishaya wiilkii yaree mulayg ahaye odaygii waayeelka nabadoonkii reerka in hebel ha la garaaco see nabadoonka ola murmi karaa horay kaa xukumahayaanda ogow nabadoonka maxaan isku haynaa lama fiirinayo aduun baa burhka lagugu qaaday oo shamsi iyo shaafiin baa lagugu qaadahaya <clears throat> masaladaas in ekaashahu ilmuhu uu ka imanayo sabqiga biyaha ama culuwga iyo quwada ka imanayo qolyaha xoogow duray oo fahmi waaye hunaa marka qaacidatu asxaabi alxadiid in badanna ahlu sunna waljamaca waan sheegay waxaa weeye khabaru اlmacsuum ida اxtamala الsidqa wajaba wahadii qaacidatu ahli sunna khabaru lmacsuum nabiga macsuumka iyo ambiyadu iyo rusushu hadalkoodu hadday suuragal tahayba caqlan walow bixtimaalin baciid hadday suuragal tahay inuu dhab yahay wajaba tasdiiquhu khabaru lmacsuumi ida اxtamala الsidqa wajaba tasdiiqu hadihi qaacidatu ahli sunna waljamaca fii jamiici اlabwaab nabi maxamed baa calayhi الsalaaةu wasalaam hadal laga soo tabiyey hadalkiina waa ka sugan min xayu sanad waa ka sugan yahay hadalkaana inuu dhab iyo xaqiiqa noqdo waa suuragal walow ixtimaalan baciidan wajaba tasdiiquhu hadihi qaacidatu ahli sunna waljamaca inu isfaanaan u malay maxaa idin idhi ii soomaaliya waxaan carabi ku sheegay saan u ogaada inaad fahanteen hadalka nabiga laga soo guurshahee inuu inuu dhab yahay in la rumeeyo waa waajib hadihi qaacidaة أهل السنة والجماعة في جميع في العقائد وفي الفقهيات خبر abarulmacsuum ma noqon karo eh, aa min xay ayb haddaad sanadku asaxo ninka soo guuriyaan lafdiga uu waham u qaato sanadki waa asaxay ma asaxay dhihin dib baad u noqoteen soo maaha waad kala firayseen ha kala firaynin halkiina ku adkaysta ama marka hore halka ka fiirsada muhiim jiddan muhiim jiddan khabar shaaric khabar almacsuum wuxuu ku sugnaan karaa min xayu asanad ninka naaqilkana wuxuu ku wahmiyi karaa naqliga lafdiga taqdiim iyo ta'khiir xadaf waham macno khaldan buu warin karaa maca nadaafati sanad idan waxaad aan ka hadlayno waa dilaala almacnawiya dilaalada lafdiga macnuhu tusaya khabarku hadduu suurogel yahay inuu caqlan asaxo walow bixtimaalin baciidin wajaba tasdiiquhu qaacidatu ahli bidc waa maxay waxaan isku ogay inaad qorataan masaa'ilka hadhow habeenka arbacada la sugtaan dhexboodka hala joojiyo ayib qaacidatu ahli bidc waa maxay khabaru اlmacsuumi ida اxtamala الsidqa walow bاxtimaalin baciidin wajaba tasdiiquhu fi اlfarciyaat laa fi اlcaqaa'id sidaa darteed bay waxay ku yidhaahdeen khabarulaaxaad lagama qaato caqiido iyo usuubdiin laga qaadan maayo tanay ku salaysan tahay tanay ku salaysan tahay wuu gefi karaa wuu khaldami karaa macno kaluu samayn karaa idan khabaru اlmacsuumi ida اxtamala الsidqa walow bاxtimaalin baciidin wajaba tasdiiquhu fi اlusuuli wa fi اlfuruuc cinda ahli الsunna wاljamaca cinda ahli اlbidac waa un laba qaybood akhbaartii nimanka radiye ee gaalada ahaa islaamkana sheegana iga daa igu mashquulina kuwa kale ee khalqiblaha lagu tiriyo qaacidadu waa maxay khabaru almacsuum ida اxtamala asidqa wajaba tasdiiquhu fi اlfarciyaat laa fi اlcaqaa'id caqaa'idka maxay u leeyihiin caqaa'idka yan ku khaldan waxay ku leeyihiin wajaba ta'wiilu fi اlcaqaa'id saa u fahan in la tasdiiqiyo wax laga qaato waa qasab fi اlfiqhiyaat wاlfuruuciyaat xagga caqaa'idka soo ma aha waa la radin ama waa la awili qaacidadaas ayaguu leeyihiin labada asal saha kugu kala socdeen ayb idan hunaa waa maxay shay hayba oo dadku aysan fahmaynin culumtii bashariya xilligaa aysan gaadhin buu nabigu ka hadlay waa khabaru macsuumin bisanadin haabitin ku yimid laa macana fiih min xayu اlisnaad inaan dhah waana muxtamil litasdiiq xaqiiqa inay ta waxaad ku radidi maysid maxaad ku radidi ii sheeg adugu maxaad ku diidi idaa calaa maau الrajuli aw sabaqa ila الraximi aw halaba calى maai almarأة ashbaha اlwaladu biabiihi ashbaha اlwaladu biummihi waxaad ku radida ma haysid waa macluuma ka timid min saadiqin macsuum bisanadin haabit yaxtamilu الsidqa wajaba tasdiiquhu wajaba tasdiiquhu ixtimaalka maxaa looga ordayaa mararka qaarkood akhbaar waxaa imanaysa aldaruura alxisiya aw adaruura alcaqliya aw daruura sharciya ka hor imanaysa adoon wax sanadka meelaad ka durto helin sanadka meelaad ka durto aadan helaynin ayib way timaadaa wa hada alkhabaru munkarun calaa nadaafati isnaadihi bay ku leeyihiin muxadiiin lanna waxaa weeye laa sidqa maa nadaafat اlisnaad markay isma laazimaan dilaala almacnawiyi iyo sixat sanad isma laazimaan ayb way kala tagaan wayna isu yimaadaan asagoo sanadku uu daciif yahay yaa macnaha khabarku u tusay u asixi karaa biuruqin wa bishawaahid wa bidalaal ukhra ayib haddaad qoonsataan ixtamala sidqa haddaad doontaan iska goy laakiin almuhim khabar اlmacsuum waa maxay waa waajib الtasdiiqi fi اlfuruuci wa fi اlusuul cinda ahli الsunna wاljamaca khabar اlmacsuumna waa waajib الtasdiiqi fi اlfuruuci laa fi اlcaqaacidi cinda ahli اlbidac ama waa la radin agtooda ama waa la awilo waa la taxriifin oo waa la leexin siduu u waafaqo ayaga usuushoodii iyo waxay dhigteen caqaa'idii diin ka dhigteen intaa inaan isla faana ila marxaba caaisha iyo iyo umu salama way isla yidhaahdeen way isla yidhaahdeen baabu bayaani sifati maniy الrajuli wاlmarأة wuxuu baab yahay in la caddeeyo haweenaydu biyaheedu tilmaanta ay leeyihiin iyo biyaha ragba wa ana alwalada ilmuhuna makhluuqu min maa'ihima waxaa laga abuuraa labadii biyood ee laisku daray xadaثani اxasan bn cali اlxulwaani xadaثana abu tawba wahuwa الrabiic ibnu naafic alxalabi abu tawba caan ku yahay abu tawba alxalabi baa laska yidhaahdaa magaciibana imaamka kuu sheeg xadaثana mucaawiya can ibn salaam can zayd yacni akhaahu zayd bnu salaam mucaa bnu salaam iyo zayd bnu salaam waa laba nin walaala waynu soo marray waxbay kala qaadanaya annahu ninka la yidhahda zayd bnu salaam samica wuxuu maqlay abaa salaamin mamduur alxabashi waa inagu soo marray qaala wuxuu yidhi marka mamduur alxabashi xadaanii abu asma alraxabi wasmuhu camr ibn marad camr ibn martad ana hawbaan mowla rasuuli lah sal lay slm awbaan mawla rasul sl l slam xadii buu nabiga ka tabiya xadii ayuu subanaha ka tabiya calayh salaatu wasalaam waa saxaabiga hawbaan mawla rasul sl l slam saxiixu muslimna toban xadii buu ku leeyahay fii saxiix muslim saxaabigaa toban xadiid buu ku leeyahay walaysa lahu riwaayatun fi saxiix اlbukhaari saxiix اlbukhaari kuma laha hawbaan xadiid kuma laha tobanka xadiid muslim baa la gooyi noqday saxaabiguna suban wuxuu ka tabiyaa baynu nidhi adi wuxuu geeriyooday sanadkii onton iyo saddexaad ee hijrada onton iyo anna waa la sheegaa baytulmaqdis buu ku geeriyoodo ku xabaalan yahay iyo maye xims magaalada hadda suuriya waad garanaysaan labadaasuu ku xabaalan yahay dahabi iyo ibn cabdilbar iyo jamaaco iyo xaafidku mararka qaarkood xims bay rajaxaan jumhuur ahlu sida walmahazina waxay rajaxaan eh, inuu baytulmaqdis ku xabaalan yahay mawlaa rasul sl slam xadaa wuxuu u sheegay abu asma buu u sheegay qaala wuxuu yidhi marka abu e, cafwan e, thawbaan kuntu qaa'iman cinda rasuuli illah rasuulka ilaahay agtiisaan taagnaa maalin maalmaha ka mida ah. fa ja'a waxaa yimid xabrun min axbaari اlyahuud ay caalimun nin caalimoo culammadii yahuudeed ka midaa ah yimid faqaala wuxuu yidhi assalaamu calayka ya muxamed muxamedou nabadgelya dushaada ha ahaata buui fadafactuhu waan riixay ama waan tuuray buuhi dafcatan tuurid kaadda yusracu minha in uu ka kufo ama lagdo ayb riwaayo kalaa caddaysay farakadahu hawbaan birijlihi faqaala qul yaa rasuul allah dafciga gacan baad hadda aad moodaysaa laakiin riwaayo kalaa caddaysay wuu laag buu ku dhuftay uu ninkii la dalanduulay ayb wuxuu yidhi waxaad tidhahdaa rasuulka ilaahi ow dheh assalaamu calayka ya rasuul allah dheh yaa idab ma fadafactuhu waan tuuray buui dafcatan tuurid kaadda uu sigay an yusraca minha inuu ka kufo ama oo la lagdo faqaala wuxuu uhi yahuudigii lima tadfacunii maxaad ii laagaysaa buui aa ii haraatinaysaa ama aad ii tuuraysaa faqultu waxaa idhi buuhi alaa taquul maa tidhaahdid yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo faqaala yahuudiyu wuxuu yidhi yahud waa niman dhagar badani inamaa nadcuuhu bismihi aladii <clears throat> samaahu bihi ahluhu ayb maxamed lama yidhaah miyaa laga hadlahayaa meeshuu aaday waa khayaano maxamed lama yidhah laguma dhihine rasuulka taytalkiisii ilaahay ku barakeeyey si haddii kale iskaga dhaqaana meesha inamaa nadcuu waxaan noogu yeedhaynaa buui bismihi magacii alladii magacaasoo sammaahu bihi ay ku magacaabeen ahlu dadkiisii waalidkii iyo awowgii iyo ahlkiisii magacay u yaqaan u bixiyeen baan ogu yeedha maxaan bi'iyey nin hadda dulmanbuu iska dhighayaa oon wax khalada gelin oon haraati iyo dhurbaax laad midna iyo taqaantiqin aan mudanin faqaala rasuul lahi sal sl rsulka wuxuu yidhi ina smi muxamadun aladii samaanii bihi ahli dhibba ma laha tolkay ii bixiyeen waa maxay waa muxamed warkaada joojiyso dawxadayso faqaala yahuudiyu wuxuu idhi jituka asaluka jitu cafan asaluka waan imid inaan wax ku weydiiya darteed su'aal doon baan ahay su'aal doon mee xuju u socdaa inuu nabigu xujeeyuu rabaa nabigu xujeeye oo marka eh, u yidhaahdo nabiga waxbuu garan waaye iyo waa nin mutanabi ah iyo waa nabi iska yeel nabi dhaba ma ah warkaasuu raadin ilahay baa fashilay faqaala lahu rasulla rasulka wuxuu ku yidhi ayanfacuka shayun shay muxuu ku tarayaa in xadatuka haddaan kuu sheego bimacnaa su-aashaad i weydiiso haddaan ka xujo buxon kaaga jawaabo ma ku islaami wax ma ku tari mise waxaa tahay saa'il mutacanid ah waa nin mutacanid ah oo inuu nabiga xujeeye raba ee ma aha nin su-aaldoon aho inuu wax faa'idaysto doonay qaala wuxuu ihi u fiirsa dhagartiisa asmacu biudunaya jawaabta dhagahayaan ku maqlahayaa buur oo fii riwaaya wa ubsiru bicaynaya indhahana waa ku arkahaya waa ku weydiin su-aasha iiga jawaab waa ku maqlahaya waana ku dhagaysanhaya waana ku arkaa wuu u gembi meesha war haddii lagaaga jawaabo maku anfici wax makuu taro wax maku cibro qaadan maku islaami beentii aad wadanaya baktiga idinku yimidda maka toobadkeeni meel kalo ka baxay markuu sidaa yidhi fanakata rasuulullah rasuulka ilaahay baa durduray bicuudin laan ayuu ku muday dhulka macahu la jirinkiisa hay uluu nabigu gacanta ku hayay ayuu dhulka saa ugu kaweya nabigu calayh isalaat wasalaam ruuxa fikirhaya ee muta'amilkaa sameeya hawlo culus marka laguu sheego ama waxaa idhahay waxaan ku dhahday dhulkaad taa u qodqodi ama meel baad xoqan ama shaarubtaad jiidi ama garhkaad aban ama madaxaa salaxa indhaha nin walba meel buu laacaa ragga badankoodna hoos bayba laacaan boo ogtihiin baan malaynaya awshaa soomaaliya <laughs> ayb marka waxaa weeye ushubu nabigu sidaa dhulka ogu garaacay fanakata rasuullah rasuulki ilaahay baa kawiyey bicuudin laan oo macahu uluwatay watay yuu aada dhulka ku kawiyey faqaala yidhi sal soo daa su'aashaada weydii waxaad sheegaysa faqaala alyahuudiyu wuxuu yidhi ayna yakuunu الnaasu dadku xaggay joogayaan oy qabanayaan yowma maalin tubadalu ardu hayra alardi wاsamaawaat yowma tubadalu ardu maalinka ayadaa dadku xaggay taagay dhul waa la dubay cerna waa la dubay caglo weeye xaggee la istaagay nabi allow riwaaya xadiidku uu leeyahay aayaddii buu keenay aayadduu rabaa inuu dacweeyo oo maxkamad saaraya ninka yahuudiga khayaanadiisi yowma tubadalu ardu hayra alardi wاsamaawaat wabarazuu lilahi اlwaaxid اlqahaar buu aayaddu keenay aayaddan waxay sheegtay cir iyo dhulba in la duubahayo ummaddii oo dhan iyo maxsh xaggee la istaagay waa su'aal adag waa su'aal adag dayib faqaala rasuulu اlah sal lay slam hum fi اظulmati duuna اljasri hum dadku aadama oo dhan maalinka ayaga fi ulmati meesha mugdigay taagan yihiin duuna aljisri ee jidka siraad ka sokaysa ama jidka siraad ka dambaysa duunada wadaadda waxay leeyihiin bimacnaa fawqa wey fawqa oo xadiiku caaisha fi saxiix yaa asagu waxaa ku jiri markuu weydiiyo inuu hum cala siraad hum cala siraad buundaday saaran buundada jahannamo ayay saaran ee la marayo marka cala siraad haddii caaisha ku yimid hunana maxaa ku yimid duuna aljisri duuna huna ku fasiro leeyo fawqa say isu waafaqaan xadiidka caaisha iyo xadiidkan awbaan isku waafaqaan waxaa kaloo ka wanaagsan in la yidhaahdo shayga adoon ku dul taagnayn baa waxaad dhihi waa la saaraay hebel ma haysaa waa la saaraay bel hebel ma gaadhay waan hayaa waan saaranaad leedahay bimacnaa waan u dhowahay xadiidka awbaan baa yaa faafaahiyo hum fi ulma duuna اljisri xadiidka caaisha marka calasirada waa maxay buundada jahanama siraadkay meel u dhow oo mugdi ay fadhiyaan weeyo ilaahay ku hayaa dulmaduna waa makhluuq min alkhalaa'iq waana jismi cinda almuxaqiqiin ilaahay baana awooddaa iska leh cirkaasaa la hayaa meel asagoon ku dheganayne maxaad ka sheegay wax kale adugu tahay cirka maada haya allaha yumsiku samaawaati waalard an tazuulaa meel lama haysid wadaadkii sufiga muxuu bal cirka tirbira ka daya ama tolliin ku yaal allaha talada alabaa barina loo tagaa buuri oo runtii de intaas wuu ku fiican yahay mid mid bay hagaajiyana maogtahay biayri camadin tarawna soo qur-aanku ma dhihin isaguna wuxuu ku war cirka tiir bira ka daya tiir biro haya ama tolliin ku yaal ama tolliin ku yaal suuratulmilki buu fiirinaya hal taraa min futuur wey allaha taladaa le amarkaa iskalahan yaa barina barri waa barridee ti aakharo berina loo tagaab marka waxaa weeye allah haya hum fi ulmati duuna اljasri yuhuudigi marka jawaab culus baa ku dhacday qaala wuxuu idhi haddaba waayo intaa wuu faman walu naasi ijaazatan buundadaas ayada ee dadku ay saaran yihiin maalinka cir dhulba la doobo ama ay agteeda joogaan ay kulaaxayaan dadka ugu horreeya gudbaya bundada waa kuwaba waa xujo ka hore faman walu naasi ijaazatan ay cubuuran tallaabid yaa u hor tallaabi doona faqaala calayh fuqaraau lmuhaajiriin fuqaraau lmuhaajiriin muhaajiriintan aniga rumaysay ee raacay fuqaradooda ugu hormari doona riwaayo kale xadiidku uu leeyahay fuqaraau lmuhaajiriin aw fuqaraau lmu'miniin marka in fuqaraau lmuminiin looga dhigaa inoo fiican annaga saan fuqaradeenna ay meeshaa u riixdaan ayib haddii kale waxaa lagu odhanayaa fuqaraau lmuminiinta la sheegahaya waxaa weeye waa fuqara almuhaajiriin dhib ma lah kuwaasa hormari doona qaala alyahuudiyu wuxuu yidhi famaa tuxfatuhum xiina yadkhuluun famaa tuxfatuhum tuxfadu waa maxay u horeeya raashinka marka la kariyo intaan weli kii weynaan la keenin xoogo waa ammaanka lasoo hormariyo dhuldhulaha iyo xoogo beerka iyo laisku qabtay iyo kurska loo soo wadaadaha ayaa tuxfada laga wadaa kii roo koonfureed ogow reekonfarente cashe iyo qaday alla kuu sameeyaan iyo cambuule iyo kuu sormeen iyo digir iyo iyo bun midka galbeed ka yimid ama waqooyi ka yimid ama gobollaha dhex ka yimid hawsha aan la soconin intuu digirtii iyo cambuulada isku dilo yaa hadhow hilib iyo bariis iyo baasto iyo alaab kala socto la keenaya sidii waa ku dhacday xir waa wada soconnay wuu ismatajiyey gacantuu afka geliyey balaadan baa kaa raacay ayb marka tuxfadu marka waa shayga u horeeya reemagaalku hadda maxay soo hormariyaan khudaar iyo cabitaan maya maraq yar suub maraq iyo cabitaan iyo tufaax iyo alaab yar baa soo hormariyaa kadib waxaa iman doona ciidanka weynaa xisaabihi weynaa imanaya nabigu wuxuu weydiinayaa intaan raashiinka weyn aan la siinin dadkaas ahlu jannaha ah, ee ka gudbay buundadii cadaabka imtixaanka ahayd shayga u horeeya lagu xurmeen muxuu yahay soo dhowaynta u horraysa famaa tuxfatuhum riwaaya kala caddaysay famaa nuzuluhum wala maa yadkhuluunaha nuzuluhum martiqaadka u horeeya muxuu yahay tuxfaha waa shayga yaree lagaaga farxiye maxmilkiisiiy qaadiisna ay fudud tahay ruuxuna uu ku farxaayo ayib cadar laguu dhiibiy xooguu tufaax iyo waxaas wey famaa tuxfatuhum maxay tahay shayga lagu abaalmarin xiina yadkhuluuna markay jannada galaan yadkhuluuna aljanna cafwa jannada ay galaan qaala nabi wuxuu idhi ziyaadatu kabid annuuni annuun huwa alxuutu kalluun wey mallay ama kalluun kabidkuna waa beerka waa taqaanaa ayib ziyaadaduna waa darafka fiidda weeye beerku wuxuu u inta fiidaha hareertaa soo ma taqaanaa intaan jilicsana ama kala gure ee duballa waxeeyo waa inta u macaan ee qiimo badan meeshan weyne mucday dhiiggu ku badan yahay ma sii macaano ayb waxaa la siinayaa ziyaadatu kabadi nuuni kalluunka beerkiisa beerka dheeraadkiisa farqihiisa iyo loo jarjarayaa kadibna caleenta marka la cunay inta hore curdanka sooma qiimo badno curdankaasaa loo geynaya kadibna dibigi weynaa la qalay iyo hawlo kala iman doona qaala wuxuu idhi famaa hidaa'uhum riwaayo kala cadaysay famaa acaamuhum calaa aarihi famaa طacaamuhum calaa aari dalika intaa hore horumarkaa marka la keenay muqadimaadka ah raashinka xigi doonee weyn muxuu yahay oo xujo kale oo tii hore ka daran famaa khidaa'uhum ay طacaamuhum calaa iriha iri ziyaadati kabad الnuun ayb iriha caqibiha gadaasheeda maxaa xigi doona qaala subanu wuxuu ihi yunxaru lahum waxaa loo gowracaya hawru اljannati jannada dibigeedii alladii dibigaasoo kaana ya'kulu min aطraafiha hareeraha jannada dibigii daaqahaya ee lala sugahaya baa loo gowraci oo ay ku qadaynayaan markay intii yaraydee bunkiiyo ku dhuftaan dhullurihii u horreeye ku dhuftaan mise digirtii waxaan dhanaa cambuuladii waaya alladii kaana ya'kulu min aطraafi aطraafi اljanna qaala wuxuu idhi famaa sharaabum calayh hilibkaa iyo raashiinkaasi maxay ku kabanayaan maxay iskaga dejinayaan ya gaalku waa gaal raba inuu yidhahda nabigiinu nabi maaha laakiin balaaya ka raacda famaa sharaabuhum calayhi maxay raashinka ku cabbi buuri qaala min caynin fiiha tusamaa salsabiila min cayn ay biyo laga keenay min caynin fiiha fi ljanna il jannada ku taal ayaa laga waraabin oo tusamaa la yidhaahdo salsabiila durdurtaa la yidhaahdaa ama biyo macaan baa la yidhaahdaa biyaha isha durdurtay biyahdu dabacsan xagga namcayin baa salsabiilka lagu itlaaqa ayb qaala wuxuu yidhi ninkii yahuudigaha sadaqta run baad sheegtay meeqa su buu nabigu ka jawaabay xir iyo dhul hadii la duuba xaggee la aadi jawaab baa laga bixiyey dadka ugu horeeya maraya jidka siraad waa kuwama markay gudbaan way guulaysteene maxaa lagu martisoori martisoorka kadib raashinka xiga muxuu yahay haddii la dhergo oo la marqaamo maxaa la iskaga dejin ama su-aalood intaa kuma hai doon waa inkaarabe waa hadduusan ahayn saxaabigii cabdulahi bnu salaam ila xadiiu anas baynu gaari doonaa bukhaari oo in cabdulahi bn slam nabigu uu su'aalo weydiiye noocan oo kale laakiin aan sidan u faahfaahsanayn oo qaybta hore ee ku saabsan ilmaha ekaanshihiisa ah ayib qaala sadaqta run baad sheegtay buuri waa runta qaala wuxuu dhi yahuudigii waji'tuka waan imid as'aluka can shayin inaan ku weydiiye shay laa yaclamuhu axadu min ahli اlardi ila nabiyun aw rajul aw rajulaan intaasi waxay ahayd bal horta su-aalii u muhiim u horreeyey ahayna wax ku tijaabinaya hadda waa tii lagu dhici lahaa ama lagu baasilaa buuri maxaa yeelay nabi unbaa garan ama nin ama laba noo yahuudiyadoo haya akhbaartii khaaska aydee akhbaaru اlambiyaai wاlmursaliin waa meesha u dambaysay waa su-aashan waxaa lagu saxayaa konton keligeed inta hore dhan anta inta toban toban bay soo ahaayeen keligeed baa konton lagu saxaaya tusaaleynu oga jeednaa laa yaclamu uusan garanay axadun axad oo min ahlada dhulka dadka ku nool ah ilaa nabiyun alaxadu alla diroo doortay mooyeen aw rajulu nin caalimu aw rajul ama ah, laba un mooyeen intaan asagaa garanay wuu yaqaanaa ay wadaadihii isla ogaayeen yuhuudda ah qaalna wuxuu hi yanfacuka in xadauka wax ma ku taraysa haddaan su-aashaa laftirkeeda kaaga jawaabo qaala wuxuu hi asmacu biudanaya dhagahaan ku maqlahayaa indhahana waa ku arkahaya riwaaya xadidku uu leeya nabig wuxuu hi famaa huwa shayga asageed i weydiin muxuu yahay soo daa qaala can shibhi اlwaladi qaala wuxuu hi ji'tu waan imid asaluka can اlwalad asaluka can اlwalad ay can shibhi اlwalad shibhi baa kuu qadar riwayadan iyadoo mansuusay ku timid ilmuhu siduu hooyadii oga ekaada ama aabbihii oga ekaadaan rabaa inaad ii sheegto sababkeeda qaala subun wuxuu ku jawaabay maau rajuli ninka biyihiisu abyadu waa cad yihiin wamaau lmar'ati haweenaydu himaladeeduna asfaru ma caddo waa yani waa jaalle ama waa midab casuus ah faida jtamaca hadday kulmaan oy biyihii ninkii biyuhu dumarku su yimaadaan oo facalaa uu sara maro ama adkaado calaagu hunaa kormarki xisigaa baa loo jeedaa ama ki macnawiha oo ah uu adkaado oo qalabada iyo awoodda uu yeesho facalaa uu sara maro maniyu rajuli ninka biyihiisu uu ka saramaro maniya almar'ati uu ka adkaado adkaraa way labaynayaan biidn illaah dhalahayaan wey adkaraa labada biyo labada biyo ee isu tagay hadana uu kii labka adkaaday ama xoog batay waxaa ka dhalanaya ilmo lab adkaraa biidn illaah biidn illaahi waa maxay yani waa muhiim jiddan lanna waxaan dadku ay la imanayaane galmada ama biyahan kulmahaya waa jusu sababin sabab dhammaystiran gabal ka mida weeye haddaan ilaahay xukumin subxaanahu wa tacaala oo rabbi uusan doonin oo rabbi qadarin waxba tari maayo mashii'ada ilaahay iyo rabitaankiisa iyo amarkiisa wax ku socdaan lilaahi mulku samaawaati wاlardi yahabu liman yashaau yakhluqu maa yashaau yahabu liman yashaau inaaan wayahabu liman yashaau dukuur aw yuزawijhum dukrana wainaaan wayajcalu man yashaau caqiima inahu aliimun qadiir idan waa maxay aayadda maxaa ku cad inaan waxba ku xidhnayn biyuhu inay intay kulmaan midkood adkaada ama sara maro yaabu liman yashaau inaaan ba liman yashaau inaaan halkaana waxaa la sheegay sababkii qayb ka mid ah oo meeshu u xoog badnaa ah mashii'at ullaahi maadaama iyadu wax ku xidhan yahay asbaabtanna waa asbaab mukamila ah shaygan inuu sabab noqdo keenay allah subxaanahu wa tacaala asagoo sabab ka dhigay haddana shay sabab buuxa ah oo dhammaystiran ma jiro ka ahayn awooda ilaahay iyo mashii'adiis subxaana wa tacaala wax walba intaad samaysaan waxba ka soconaynin nabilaahi sulayman muxuu yidhi waxaan u tagahayaa boqol dumaran caawa isu marhayaa ama toddobaatan ama sagaashan markaas waxay dhalhayaan boqol wiil oo duusha oo gaala jebisa haweenayba waxay dhashay ilmo badh ah intii kale waxba alla kama keenin awoodda allah iska leh mashiiada rabbi baa dhiman tii alla dhiman ayib marka yaan hawshaasaan lagu khaldami adkaraa biidni illaahi macnahaasaa ku jira waidaa calaa maniyu lmar'a haweenaydu biyaheedu hadday uu ka xoog bato maniya arajuli ninka biyihiisi aanaa biidn illaah annaaa fii bacdi nusakh aanaa way dhadigeeyaan biidn illahi ilaahay amarkii bay ku dhadigeeyaan qaala yahuudiy wuxuu idhi laqad sadaqta sadaqta hoose ma ah waa su adag hadda wuu adkeeyey wuu dhuujiyey laqad sadaqta walee run baad sheegtay wa innaka la nabina waa tahay bu uma insarafa wuu gadoomay fadaaba waa iska dhaqaaq ninkan waa shahaatay muxuu islaami waaye ilaahay inuu keligii yahay oo waaxid yahay wuu aaminsanaa rasuulku hadda inuu nabi yahay rasuulna aaminay so in la yidhahdo waa mu'min ma aha maxaa u diida inuu mumin noqon waayo inuu mumin noqdo wuu rumeeyey sadaqta buu hi waliimaanu tasdiiqu ya aliltizaam bishariica aan lahaynin iltizaam shayga inuu xaq yahay haddaad ogaato waxaa laga rabaa inaad u hoggaansanto ood qaayibtood qaadato iltizaam baa laga waaye ama inqiyaad baa laga waaye ama tasliim baa laga waaye ama itibaac waxaa doodna waa cudurku ku dhacay abu aalib abu aalib muxuu abu aalib wuu rumaysnaa nabigu inuu xaq yahay wuxuu la yimid o xaq yahay walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adin albaryati diinan dhibkaan ogaabu u maray difaaciisii buu u galay dhibkaad aragteen wax walbuu sameeyey ilaa quraysh ay ku sheekaysa carab samirtay nabiguna uu yidhi maalinkii uu geeriyooda abu aalib bay quraysh wuxuun dhiba ii geysato oo markaa waxay doonaya iga gaadheen dhibaatada agga jismiga nabiga uga geysanaafaadiyeen marka waxaa weye ninkan waxaa ka maqan alinqiyaad waxaa ka maqan aliltizaam ayib qaal yahu laqad sadaqta wainaka lanabiyu uma insaraf fadahab faqala rasul lah sl lay slam laqad sa'alanii nabig wuxuu wuxuu ii weydiiyey haadaa midkan kada can اladii sa'alanii canhu wuxuu ii weydiiye su imtixaanka ahee lixda ahaa wamaa lii cilmu bishayin minhu anoo waxaan ka garanhay usan jirin amaa lii usan ii ahayn cilmun ogaal bishayin minhu min alashyaa alatii sa'alnii canha xataa aataaniya allaahu bihi ilaahu rabbi ii keenay oo ii sheegay allah ka jawaabay ayib riwaayadka xadiku uu leeyahay wladii nafsii biyadihi ma kaana cindii fii shayin mima sa'alanii canhu cilmun xataa anbanihi allahu fii majlisi hada fii majlisi haada fadhiguu fadhiye nabigu fikraya baa loo waxyadoo loo sheegay waxaa la yidhi soo daadha ninga yuhuudiga nagaa kuma yaqaanaane ayib marka waa way ka raacday wuu dhabaan dhowday isagoo hawshoo dhan ku daadatay laakiin ilaahay baan waafajinin iimaaniya tawfiiq iimaaniya tawfiiq ayib waxadaanii waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey cabdullahi bni cabdiraxmaan addaarimiyu saaib sunan saaxib sunan abu muxamed ayib ma aha wadaadkii saaxibu kitaab الradd calى اljahmiy ninka maxaa la yidhahdaa cuثmaan ibn saciid abu saciid ayib وxadaثanihi cabdالlahi bn cabdالرaحmaan الdarimiyu أhbarana yaح bn xasaan xadaثna mucaawi bn salaam fi hada اlisnaadi bimilihi sanadkan oo kale ayuu ku tabiyey kaan soo maroo kale yuu ujeedaa marka sanadka hore muxuu ka bilaabanaya maca ibnu salaam buu ku wareegay laakiin abu tawb waa nin ka qadanay soo ma ah maca ibnu salaam baad soo marteen laakiin wuxuu nin qaaday abu tawba can mucaawi bni sallaam soo sidaa ma ahayn hadda marka yax bni way ninka wax sheegaya yax bni xasaan can mucaawi bni sallaam hayr hase annahu qaala wuxuu yidhi wey yax bni abu tawba uusan sheegin markuu xadiidka warinayay kuntu qaacidan cinda rasuuli illah oo wuxuu soo yidhi kuntu qaa'iman wuxuu ku wariyay kuntu qaa'iman cinda rasuuli ya bn xasan wuxuu ku warinaya kuntu qaacida cinda rasuulilah rasuulka ilaahay baan la joogay wey qaacidan waxaad ku fasiraysaa rasuulkaan la joogay kaa horna waa maxay waan taagni la joogay wuxuu ahaa taagni saas wey wa qaala wuxuu kaloo ku daray zaa'idatu kabid nuun horaan waxaa soo marran ziyaadatu hunana waa maxay zaa'ida waa isku mid ayib kolanta beerka ka lolata ayaa loo gooy qaal wuxuu yidhi wadaalka dambe adkara waanaa adkara meesha ahayd iyo aanaa ee taniyada ahaydee lamaanaha ahayd labada ahayd yuu ka dhigay wadaadkan halhal buu ka dhigay walam yaqlu muusan dhihin yax bnu xasaan can mucaawiya adkara waanaa muusan dhihin xadiidkan dheere thawbaan waa min mafaaridi muslim cala saxiix اlbukhaari xadiidka anas waa muttafaq baynahuma xadiidka caaishana bukhaari baa soo saara xadiidkan riwaayada su-aasha wadataan ka hadla yahuudiga ama xadiidkan hadda dheereed haysaan waa xadiidka ugu faahfaahsan ee qadiyadda ka hadla xadiidka marka daahirkiisu wuxuu ka hor imanayaa xadiidkii caanka ee arbaciinka lagaga soo farxashay ee cabdulahi bin mascuud markay biyuhu raximka ku dhacaan yaa malug weydiinayaa alle ilaahuma labbaan ka dhiga ma dhadigbaa ajashiisu maxay tahay ma shaqibaa ma saciidbaa dhimanay su'aalihii yay ku jirto hawsha xadiidkana wuxuu tilmaamay in ilmuhu uu lab noqdo ama uu dhadig noqdo waxay leedahay sabab dabiici ah waa maxay inay labada biyood midkood awood bato awoodbadna ama sabqi ha noqdo horumarid uu hormaro ama ha noqdo sarayn uu midkood xagga sara maro midna hoos maro ama awood xagga macna iyo quwo ha noqoto illa way kala xoog badan yihiin hadda biyaha macaan iyo biyaha dhanaha ee cusbada ee khadhaadh kee awood badan cusbada biyaha cusbada ayaa awood badan oo culus biyaha macaana xaleedda way fudud yihiin waa biyo fudud oo dabacsan isku xataa miisaan ma ah hal litiroo biyo cusba iyo hal litro biyo macaan isku culays ma aha sidaas way kal yihin way kala culus yihin way kala qala badan yihiin marka sabab abiici ah oo la garan karo yuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka towbaan ku sheegay oo sabab ooga dhigay dhadiga iyo iyo maxaanku dhaha labaantaba xadiidkaas aad marteenna wuxuu tusahayaa in hawl ay tahay rabbi isma diidayaan isma diidayaan marka malagu ma dhadig baa mise waa lab biidn illaahi baa lagu jamcinayo sababka ilahay wuxuu ka dhigay in midkood xoog batay musabib alasbaab waa alle axadka wax la weydiina waa alle subxaanah wa tacaala shaygii dhadigaanta iyo labaanta ahaydna ilahay wuxuu sabab ooga dhigay in midkood xoog bato allah ka dhigay xoogbasidaas keliya ama saraynta keliyana kuma xidhna waxay ku xidhan tahay ilaahay inuu idmo biidn illaahi annasaa adkara biidn illah waa idinka soo maray saa darteed xadiidkan xufaaddii hore wax ka hadlay maana arag oo daciifiyey laakiin ibnu qayim kitaabkiisa ee tuxfat اlmawduud biaxkaami اlmawluud uu kaga hadlay xadiidka axaadiidta kalena wuu la jamciyey atibyaan fii aymaan اlqur'aanna wuu kaga hadlay aclaam اlmuwaqiciin aw iclaam اlmuwaqiciin waxaad tidhahdaba eedna wuu kaga hadlay zaad ulmacaadka wuu kaga hadlay miftaaxu daari sacaada wuu kaga hadlay meelo badan buu ku sharxay aruq اlxukmiya fi siya sharciyu kaga hadlay markuu marayo tuxfat اlmawduudka iyo uruq sharciya wuxuu soo uruq اlxukmiya cafwan wuxuu yidhi wasamictu shaykha اlslaami yaquul fii sixati hada اlafdi nadarun lafdigee buu u jeedaa ka hawbaan oo dhan maa waa qaybta ah adkara biidn اllahi aw aanaa biidn اllah maxaa yeelay buu leeyahy shekh islam ibnu taymiya xadiidkii caaisho kii cabdulahi bnu salaam kii anas xadiidkii caaisha xataa qayb ka mid ah aynu soo marray waxay ka hadleen keliya shabaha shabaha xadiidka caaisha shabaha sheegi waynu soo marray midkaan le bukhaari baa la tafuruday waa midka sheegaya su'aalaha imtixaanka yahuudiga yahuudiga waxay un ka hadleen hadday biyuhu ninka xoog bataan ama ka ragga ee dumarka ka adkaadaan ilmuhu aabbihii buu ekaadaa shabah buu ahaa ee kaasho un baa laga soo hadlahaya ee lagama hadlin lab iyo dhadigaan u fiirsada lab iyo dhadigaan xadiidtaad soo martay maxay ka hadlaayeen fabima yakuunu shabahu ashbaha abaahu shaba u ekaashu ahaa maxaa yeelay adoo dhadig ah yaad aabbaha u ekaan kartaa ma tahay mise maaha adoo lab ah ayaad hooyadaa u ekaan kartaa soo sidaa maaha reeabtigaa baad raaci kartaa iskuma xidhno marka labaanta iyo dhadigaantu iyo ekaashuhu xadiidku hore sidaasay ahaayeen iyakan saban wuxuu ku daray in dhadigaanta iyo labaantu ay ku xidhan tahay awooda labada biyood awoodda labada biyood see marka idaa xadiisu tawban daahirkiisu waa khilaafsan yahay axaadiistaa kale sheekhu lislaam ibnu taymiye qablahu wax xadiidkaa yidhi fii sixati hada lafdi nadaru ma arag ninka la yidhahda bazaar musnadkiisa laba meelood yuu xadidka ku keenay wuxuu yidhi xadidka tawbaan lafdigiisan sidaa u dheer wax nabiga ka wariya oon asaga ahayn ma jira buuri hase ahaatee waa xadii xasana oo qiimo badan buui maxaa yeelay sanadkiisu waa nadiif buui idan waa aqbalay muslimna ixtaja bihi raggii qodqodi jiray ee imtixaanka ahaana buntadoodii wuu maray oo uu ka badbaaday xadiidku ibn camaar rashiid buntadiisa waa maray daara qudni buntadiisa waa maray abu mascuud dimishqi waa maray ninkii la odhan jiray isaguna qodqodi jiray abcali aljayaani waa maray raggii daba nuqaada aha ee xadiidka qodqod saxeenka waa ka badbaaday xadiidka muslimna ixtaja bihi bazaarna abubakr bazaarna waa feermeeye alimaam ibnu qayim ra'yiga sheekhiisa muuse ku qancin saa darteed meel walbuu laba xadiid ku sheego wuxuu isku dayaa inuu jamciyo isma diidahayaan buu idhahdaa oo wuxuu leeyahay waa laba macno laba macno weeye had iyo oor haddii biyuhu xoog bataan oo midna waxaa aan soo marray calaa huna baanu maray kii horna sabqi buu ahaa wuxuu leeyahay asagu hadday biyuhu ninku hor maraan ilmuhu wuxuu ekaadaa aabbihii hadday biyaha haweenaydu hor maraanna waxay u ekaadaan ilmuhu wuxuu ekaadaa hooyadii raabtigii asagoo uu sabqi jiro hormar jiro hadana marka la ysku laba hadday biyuhu ninka xoog bataanna ilmuhu dheg labbuu noqdaa aabbihii buunu ekaanaya ekaashi maxaa keenay cilatu sabqi labkina maxaa keenay cilat اlquwa اlhalaba waxaa dhici karta marka in aad dhadig noqoto oo markii biyaha laisku laba biyuhooya ay adkaadaan laakiin sabqiyada iyee horumarku u yeesho biyihii aabbaha oo dhadig noqoto an xaggan aad u ekaato aabbaha haddii marka horumar iyo awood aad isku darsado aabbihii haddii biyihii hooye isku darsadaan horumar iyo adkaashana ilmi wuxuu noqonayaa dhedeg u eg hooyadii hadday isweydaartaan adkaashuhu iyo horumarkuna waa la qaybsanaya xisaabta oo biyihii adkaaday waxaa yeelanayaa e wuxuu yeelanayaa dhedignimada ama labnimadu yeelanaya waa biyihii adkaaday ee awood batay kii horumarayna muxuu yeelanayaa u ekaanshaha wax iska hormanaya tacaarud ma jiree ayuu yidhahdaa meel walbo xadiidka uu ku keeno markaa waxay tusaysaa waljamcuna waa maxa waa farcu atasxiix inaataan xadiidkan waxaa lagula jamca xadiidka hore kama horman ma tacaarudayo kanna waa sidaa kanna waa sidaa bimacnaa waxaa weeye ta'wiilku iyo jamcu waa farcu atasxiix inaad xadiidka agtaadu saxiix ka yahay oo uu sugan yahay bay tusaysaa idan sheekh hadalkiisa wuu soo qaadaa marar badan mararna maba soo qaado jamcigiisuu bilaabaa marka wax kaloo ka hadlayna ma si arag waana arrin hadda ay weli ku wareersan yihiin qolyaha qolyaha adibada ah ee ajannada ka hadla way ku wareersan yihiin cilmiga qaybkii hadda nabigu inoo sheegay maxaan leenahay khabarulmacsuumi lmacsuumi khabaru lmacsuumi idaa saxa sanadu waxaa wajaba tasdiiquhu fi اlusuuli wa fi اlfuruuc cinda ahli الsunna wاljamaca وcinda ahli bidcana haafan haaf hawshaa iska ogaada ama way radinayaan ama way taawiilinayaan fi usuul اdiin wاlcaqaa'id xagga furuucna way aqbalahayaan shaykhulislaamna waa aragteen kitaabkiisa loodhan jiray rafcu اlmalaam can a'imat اlaclaam iyo kitaabkiisa jawaab اlictiraadaat اlmasriya iyo juskiisa firadda cala shaadali iyo manhaaju sunna dhan wuxuu dha asalkaasi waa asal bidci ah asal bidci ah oo madmuuma waa runtii ibnu cabdirbar soo guriyo bidci yahay alimaam abulkhayr alyamani alshaafici saaxibu kitaab ilbayaan soo ma garanaysaa ninkii sharxi jiray muhadabka abuisxaaq ashiraazi oo dhan ragoo dhan baa soo guuriyey sheekhu marka laakiin waa faahfaahiyey haddaad aragtay buu nin kala qaadaya adilada dliilkan meeshan waa la xujaysan halkan lama xujaysan aladil harciya laga hadlaya lagama hadlayo aladil tafsiiriya aladila tafsiriya lagama hadlayo lanna adilat eh, eh, wasaa'il ibaatna lagama hadlayo wasail ibaat waa la isku khilaafaa adilat eh, atafsiirna waa la isku khilaafaa wuxuu ka hadlaya waa adilat tashriic daliil sugnaada oo kitaab iyo sunna iyo ijmaaca ninku yidhaahda ama qiyaas muctabara qiyaaska ila meeluusan gelin baa jira oo baabkiisi la joogo ayib qiyaaska qiyaas اlcila qiyaas اlcila lama isticmaala fii fii asmaaء اllahi wa صifaatih fii towxiid اllahi lama isticmaa yeelay qiyaas الtamhiil oo kii farciga ahaa iyo qiyaas الshumuul oo kii manطiqiga ahaa midna ilaahay unkiisa ma dhex mari karo lanna qiyaas shumuul macnihiisu waa maxay waa inaad tidhaahdo afraadan oo dhanba waxay ku siman yihiin macno guud bay wadaagaan oo mid walba ka kale kula siman yahay waa inaad tidhahdo hadi اlafraad waa mutasaawiya fi اlwujuud mutasaawiya fi اlxayaat mutasaawiya fi اlcilm ilaahay cilmigiisa iyo cilmigu basharku ma sinaan karaa abadan idan faallaahu wa cibaaduhu laa yadkhulaana taxta qiyaasi shumuulin tastawi afraaduhu fi اlmacna اlkuliy walaa taxta qiyaasi tamhiilin oo faracu uu la ekaanayo asalkiisa qiyaasu tamhiil waa kan usuulkiiya taqaanaan ay ku darayseen waraqaadkii hawlihiisa waxaad dhihi faracan oo nebiidka maalan waa xaaraan cillada xaaraamnimaysay asagana waa nafsu cilladii xaaraanta ka dhigtay khamrada nebiidku iyo khamradu waa ku siman yihiin cilladii taxriimka keentay idan farcigu waa musaawin lilasli fii cillat اlxukmi haddaba ma dhihi kartaa ilaahiyo unkiisu way ku siman yihiin cilaة alcilmi alxikma alqudra alxayaa alwujuud ma dhihi karta faallaahu iyo makhluuqaadka la yadkhulaani taxta qiyaasi shumuulin tastawi afraaduhu fi اlxukmi ama qiyaasu tamhiilin yastawi اlfarcu biاlasli fii cilaة اlxukmi labadaba iska ogow maxaa la ogol yahay alqiyaas اlأwlawi alqiyaas qur-aankaa walilaahi almaal اlأclى walilaahi almaal اlأclى marka xaggeen maraynay maxaan ku keennay qiyaaska adilada harciga waxaan ku keennay haddaad aragto nin kala qaadahaya cafwan sheekhu wuxuu yidhi hadalkii baa dheeraado waxa iga fogay meeshaan ka farcinay sheekhu wuxuu yidhi haddaan nin adilada qaybinaya or halkanaan la xujaysan adilada meeshaan la xujaysan maayo fashad calaa annahu mubtadic haba suginba man ra'aytumuuhu yactaadu اlmasjida fashhaduu lahu biاliimaan xadiidka tirmidi soo garan maysaan dacfiga ku jiray kana waxa ku yihi fashhad calayhi bilbidca waa runtii wey dib u fiiri shaafici kutubtiisa aakhari waxaa weeye meel walba xadiidku haduu sugnaado cala ra'si waalcayn axmed maalik a'immadu waa xataa abu xaniifa waa sidaa waxaan dambe balaayada ah ee falaasife iyo manaadiqiya balaayo laga keenay waxa annagana roga wey almuhim qaacida ahlusunna waljamaca iska ogow maqaalaadka xifdi khasaa'isu awaa'if kale ogow san wax iskaga ka khaldamin in badanna khasaa'isu awaa'if waa masale aan isaareeyo waxaan u isaareeyaa waxaan arkaa dad badan inaysan garanayn wadaaddo waaweyn oon lahaa tolow show waa ummadda inta u roon oo dhex fadhiyaad arka dhiiqo lugaha kala bixila ku banjara iska ilaaliya nin baad arka kule hebel waa ashcari haddaad tar mahya khasaa'is alashacira ma sheegi karo ninku inuu ashcari yahay maxaa lagu sugaa saddex shay baa lagu sugaa idina sheegi maayo ninku inuu muctasiliya maxaa lagu sheegaa hal shay baa lagu sugaa hal shay keliya taasna in badan baan ka hadlay inuu karaamiya maxaa lagu sugaa hal shay baa lagu sugaa inuu murji yahay maxaa lagu hal shay yacni waxaad iska ogaan khasaa'ista ay dawaa'iftu leeyihiin usuul muctazila shanta afar ahlulbidac badan baa la wadaaga shayga lagula wadaago kuma kuma sooci karo tusaale gabanaan ku siiyo geelaada sumad baad ku dhigataa sumada laftirkaadna geela ku dhigtaa see la ogaan hashan inay tahay hashii aw xasaane iyo hashii aw irshaad inay tahay ii sheega isku sumad baa ku taalla ya aadaha ku ah ku fashilmi meeshaas waxaan ka hadlaynaa hal un lagu garanayo sunnad dadku waa bashar waa biniaadam muslimiin ba wada sheeganaya inaad ashcari tahay ood ummadda kale ka soocan tahay maxaad kaga soocmi oo sunnad kuu ah ood ummadda gooni kala tahay waa in la ogaado sidaa maaha yaa laydinku siri hebel baa xadiidka awlay waa beentaaba maxaa yeeley ahlu bidc badan ba waxay awilaan nusuusu sifaati walasmaa awila mucila awiisha najaariya awiisha shiico badan baa awila waxaa weeye waxaan ahlu sunna kaana dhan waa awilaan xataa bacdu ahlu sunna bacdu nusuus awilay ta'wiilku iyo taxriifku ma aha astaan lagu garto ninka ashcariga waa inaad soo ogaato hawlaha waa marka adiladu waa simantahay mar hadday sugnaato meel walba waad u xujaysanaysaa maqsuudkan jeedna waa intaas habeen dambe insha allah tacala masaladan ku saabsan shabaha qolyaha shabaha iyo taniidka iyo tadkiirka waxay qolyahan adibada ay mucaasirka ka yidhahdeen baanu ka sheegi doonaa insha allahu tacaala wallahu subxana wa tacala aclam aniga hawshaa inaan kuu qasha lagama yaabo caawa yaasiin wuxuu le ashacarius hal shay un ma ah waxay gooni leeyihiin anuu raba hadda inuu baadho horanna waxaan soo idhi ma sheegayo marxab ya labeebku labeebku waa waa mushkilad gooni u taagan labeebku saddex laba buu noqdaa labeeb waadixoo cad oo bayin ah ama dhadigaan ku cad ama ama labaan ku cad iyo alkhunta almushkil khunta almushkil agteennu ka yahay labeeba mushkil yahaye cinda allahi waa cad yahay meel unbuu jiraa meel marka sidaas waa agga xukunka aaniyan qaacidada guud marka la dejiyo sheekh cabdiraxmaan laguma afraad ka baxday alaslu idaa abata alqaacidatu idaa abatat laa yuqdaxu fiiha binawaadir اtahaluf baa la yidhahdaa ayib ree hebel waxaa tii ree hebel waa geesiyaal baadi waa la yaqaanaa wiilkooda geed buu ka hadlaa labaatan jirkooda toban jirkooda waa taliyaa han iyo toban ku gaadho waa duulaa reerkaasoo mid filaya ma laha mid fulay ah mid eh, bakayl ah mid daciif oo aan ninba ahayn waa laga heli maxaad ka hadlaysay si guud baad ka hadlaysay marka qaacidu waa qaacida aqlabiya ama usuultu hadday sugnaato takhallufka iyo shuduudka yarka ka baxa ictibaar gooni uu leeyahay wixii ka bixiyey ayuu leeyahay marka labeebku ima an yatadixa wa ima an laa yatadix inuu cadado dhan u bato hormoonaadkiisa marka la fiiriyo ila hormoonaadku dhakhaatiirtu hormoon labku uu leeyahay baa jira iyo hormar uu leeyahay dhadigu dhanbuu u badanaya haduu caddaan waayana inagu inoo caddaan waaye cind allaahi waa ka cad yahay wallahu aclam